ليلة التاسع عشر من شهر جماد الآخرة أو الثانية عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliska sagaalaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi bima fi saxiixayn sheekh saalix ibnu axmed ashaami xafidahu llah ayaa kitaabka alifay allah xifdiye eh majliskan waa majliskii sagaalaad taariikhdana waa sagaal iyo toban bisha jamaaduthaaniya amaba jamaad alaakhira kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeenna alai slat slam habenkan waa habeen sabti ah kitaabka ama maqsadka aan kusoo jirnay waa maqsidkii shariicada maqsidka caqiidada cafwan maqsidka caqiidada weeyaan waa muxuu ahaa saddexda xadiida ugu dambeysay ayaan ku jirnaa kitaabkana waa kitabka saddexaad kitaabu alimaan bilqadar baabkana waa baabu maa qudira cala bni aadama min azina baabu maa qudira wixii la qadaray ayuu baab yahay cala bni aadama ina aadam lagu qadaray oo loo xukumay ama lagu xukumay oo min azina zinada uu ku dhici doono ama uu ku dhaca weeyaan baabkan wuxuu u baab yahay ibni aadamka allah subxaana wa tacaala zinooyinka noocyaalka inuu ku dhaca uu qadaray uu ku dhaca ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka boqol iyo todoba iyo labaatanaad can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdillahi bn cabaas maa ra'aytu maanan arkin uu yidhi shay-an shay ashbaha kaga ekaan badan billamami dembiyada yaryar mimaa shay kaga ekaan badan qaala uu yidhi abuu hurayrata abuu hurayra can inabiyi nabigan uu ka sheegay sala allahu calayh waalihi wasalem inuu nabigeenna yidhi ina allaha la weyne kataba wuu qoray cala bni aadama ina aadam dushiisa ayuu ku qoray xadahu qeybtiisa min azinaa zinada xaggeed ka ahaaday adraka wuu haleelayaa daalika arrinka isaga ah iyo dheefta ayada iyo xadigaas qaybtiisaas wuu haleelayaa laa maxaanata shakila-aan wuu haleelayaa weeyaan adraka wuu haleelayaa daalika qeybtaas loo qoondeeyey oo u qoondaysan wuu haleelayaa laa maxaalata shakila-aan weeyaan fa zina alcayni isha zinadeeda annadaru shay xaaraan ay fiirisa weeyaan wa zina allisaan carabka zinadiisana almantiqu shay xaaraam uu ku dhawaaqa weeyaan wanafsu naftana tatamanaa way tamaninaysaa iyadadiila ayay higsanaysaa weeyaan watashtahi weyna jeclaani inay xumaan ku dhacdo waalfarju farjiga ayaa yusadiqu rumeeya daalika tamanigaas iyo dadiilada ayada iyo jacaylkaas waxaa rumeeya farjiga oo xumaanta ku dhaca weeyaan kullahu dhammaantii aw yukadibahu amaba beeniye weeyaan aw yukadibuhu amaba beeniye weeyaan saasuu nabigeene sal allahu aleh wasalam nafta ibni aadanka uu rabbi khalqi subxaana wa tacaala zinada qeyb waa kaga dhacaysa shaki ma lahan zinadiiyaa kala fudud fiiradii aaraan xaaraanta la fiiriyey waa zina taabashadii xaaraanteed waa zina sidii oo kale waxaa weeyaan carabkii oo wax xunla laga dhawaaqa iyo howlahaas iyaga la galo waa zina laakiin zinada iyada ah waxa weeyaan zinadii weyneed ma ahan naftii ilaahay uu biniaadamka ku khalqayna waxbaa yadadiilayni inay xumaanta ku dhacdo jacayl ay u qabto wamaa ilaa dalika laakiin xaakimka runta ah waa farjiga farjiga marka ama rumayni oo xumaantii balada ku dhici amaba muxuu ahaa beenini weeyaan marka qofka ibni aadamka marka hawshaas ayadaa bariidu zinawa in wax la eego in wax la taabto in muxuu ahaay haasaabo baabkaas dumarka lala gala ama dumarka ay ragga galaan waa bariidu zina waa muxuu ahaa telefonka lisuga dira zinada weeyaan digtoonaan ayaa marka loogu baahan yahay xumaanta ayada marka qofka bini aadamka uu tan u weyn waa taa dambe tan horena waxaa weeyaan waa loo maraayey baabu xijaaji aadama wa muusaa baabu xijaaji aadama nebi aadam garaytankiisa uu la garaytamay ama ay garaytameen iyo wa muusa nabi muuse ayuu baabkan u baabya weyaan abuuna aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo muusa ibnu cimraan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaa garaytameen garaytanka asaga ahaa ayuu nabiga nooga warramay calayhi salaatu wasalaam garaytanka asagana wuxuu ka dhacay samaawaadku ka dhacay waxa garaytamayna waa labadooda ruux sida culimada labadooda naf nafood weeyaan sida culimada in badan ay sheegayaan raximahumullah baabu xijaaji aadama nabi aadam garaytankiisa iyo muusa nebi muuse ay garaytameen ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cbdiraxman bn sakhri dawsi qaala rasulla rsulka al wuxuu yihi sala allahu caleyh waali wasalam ixtaja waxaa garmay garaytamay aadamu nabi aadam iyo wa muusa nabi muuse ayaa garaytameen weyaan cinda rabbihimaa rabbigood agtiisa ay ku garaytameen fa xaja waxaa garhelay aadamu nabi aadam ayaa ka garhelay muusa nabi muuse ka garhelay weyaan oo gartii waxay u dhacday nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ay ugu dhacday weyaan qaala muusa warka waxaa bilaabay nabi muuse caleyhi wacalaa nabiyina salatu wasalaam qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi anta adiga aadamu aadam ayaa tahay alladii aadamkaasoo khalaqaka allahu alla u kugu umay biyadihi gacantiisa shariifada ah wa nafaqa u ku afuufay fiika adiga gudahaada min ruuxii ruuxdiisu kugu afuufay weyaan oo ruuxdu kugu afuufay wa asyada wuxuu kuu sujuudsiiyey laka adiga qiimahaada iyo wanaagaada iyo kor sarawqaaditaankaada wuxuu u sujuudsiiyey malaaikatahu malaaigtiisa ay kuu sujuudsiiye weyaan wa askanaka weliba wuxuu ku dejiyey fii jannatii jannadiisu ku dejiyey uma intaa kadib ahbadta annaasa dadka ayaad soo hoobisay ood ka soo dejisay bikhaii'atika gafkaaga awgii ila al alardi aradaad soo hoobisay weyaan intaasoo galladaha lagu galay oo malaa'igtii laguu sujuudsiiyey allah gacantiis kugu uumay naftii naftaadu alla kugu afuufay malaa'igtii laguu sujuudsiiyey intaasoo nicmo ayaa lagu siiyey kadibna dembi aad gashay awgiisa ummaddii aad muxuu dhulkan iyo adduunyadan aad u keentay weeyaan faqaala aadamu nabi aadama wuxuu yidhi gartii asagaa qaatay marka uritatid nabi muuse nabi aadama qaatay caleyhi wala nabi salatu slaam anta muusa adiga muuse ayaa tahay alladii muusaasoo istafaaka allahu alla u ku doortay birisaalaatihi risaaladiisa uu kula doortay weeyaan rasuulnimadii lagu doortay wa bikalaamihi inuu kula hadlo wakalama allahu muusa takliiman wa acaaka wuxuu ku siiyey alalwaaxa alwaxdi ayuu ku siiyey looxyaalkii ayuu ku siiyey loox tibyaanun tibyaanu kulli shay shay la arka cadayntiis a ku qoran weeyaan kow towraadka ku qoran towraadkii ayaa ku qoran weeyaan waqarabaka rabbuu kusoo dhaweeyey najiyan adoo rabbi lakooda oo la hadli weeyaan rabbiga kusoo dhaweeyey intaas wanaagga aadba adleeda weeyaan ma sahlanid adiga laftirkaada intaasaa lagu mariyey oo waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacala uu ku doortay rasuulnimuu ku doortay gooni ahaan ahaanuu kula hadlay muxuu ahaa towrad ayuu ku siiyey oo wax kasta cadayntooda ay ku sugan tahay ilaahay baa soo dhaweeyey isagoo weliba kula kooday intaasoo nicma lagu galay kow intaas ma dhacdi anna intaad ii sheegto adba intaan kama sahlano fa bikam imisaa ama miiqa wajadta aad heshay kataba inuu fa bikam inteebaad wajadta allaha alla weyne aad heshay kataba inuu qor atawraata tawraadka qabla an ukhlaqa intaan liuumin ka hore miiqaad ogsoonta weyaan intuu towraadka maalintuu rabbi subxaana wa tacaala uu qoray uunka anili uumi imisuu ka horreeyey oo towraadka miqaasan oo towraad qoraalkiisa uu ka horreeyey qaala muusa wuxuu yidhi biarbaciina caaman afartan sana intaan lagu uumin ka hore inaad towraadka rabbi uu qoray subxaana wa tacaala macluumaadkaas iyo aqoontaas ayaa leeyahay ayuu yidhi weyaan oo abuurkaada nabi aadama iyo towraad muxuu ahaa qoritaankiisa waxaa horreeyey towraad afartan sana qaala aadam nabi aadam wuxuu yidhi goolkaa u galay marka fahal wajadta fiiha miyaad ku heshay ood ku aragtay wa casaa aadamu nebi aadam wuu caasiyey ama aadam wuu caasiyey rabbahu rabbigiis ayuu ku caasiyey faqawaa weliba wuu baadiyoobay ma ku aragtay towraad weeyaan saasuu weydiiyey nacam qaala wuxuu yidhi nacma war waaba dhammaaday mogta qaala nacam qaala wuxuu yidhi marka nebi aadam afataluumunii miyaad igu eedaynaysaa afataluumunii miyaad igu eedaynaysaa calaa an camiltu inaan camal falay camalan camal katabahu allaahu alla weyne igu qoray ii qoray calaya inaad igu dushayda an acmalahu inaan camal fala qabla an yakhluqanii intuusan i abuurin ka hore biarbaciina sanatan afartan sano ka hore camal inaan camalfala rabbi uu towraad ku qoray oon ku dhacay miyaad maanta muxuu aha igu eedaynaysaa nabi muuse oo qadar allaa dhacay xaggeed igu eedayni qaala rasu rasuulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslem faxaja aadamu nebi aadam uu ka gar helay muusa nebi muuse ayuu ka gar helay weeyaan gartii waxay raacday nebi aadam gar alla taqaanaa sooma halkaas marka waxay raacday nabi muuse nabi nebi aadam caleyhi wala nabina salatu slam alxamdu lilah alxamdu lilah cala almatar nasal allaha sayiba an yakuuna sayiba naafica caaman hayra daarin in sha allah baab lcamali bilkhawaatiim camalka khaatumada inuu camal kasta khaatimada yahay ayuu baabkan u baabiyo weeyaan xadiidka boqol sagaal iyo labaatanaad can sahl bni sacdin asaacidi waxaa laga radi allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka al sala allahu alayh waali nabiyina salaatu wasalaam ana nabiya nabigeena sal allahu alay slam iltaqaa waxaa kulmay huwa isaga iwa lmushrikuuna gaaladii ayaa kulmeen faqtataluu way islaayeen way dagaalameen weeyaan falamaa waa maalin maalmaha jihaadka ka mida weeyaan falamaa maala markuu u laabtay uu u leexday rasuula rasuulka al sala allahu aleyh waali waslem ilaa caskarihi saldhigiisii uu ka duulay awaamaanu aakharuuna kuwa gaaladan ay u iisheen ilaa caskanihim salligoodii wa fi asxaabihi rasul rasulka asxaabtiisa waxaa ku sugnaa rajulnin baa ku sugnaa laa yadacu aanan ka tegayn lahum gaalada shaadatan shaadada waxaa weeyaan qof ciidanka kamid mid ahaa oo laakiin gooni u socda ciidanku kamid mid yaha ku dhex jira laakiin markuu dagaalka bilowda ayuu dhinac u dagaalami oo dadka muxuu aha safka lama galay dhinac buu u bixi shaadada kaasaa la yihahda marka laa yadacu kama taga lahum ayaga shaadatan nin ciidanka kamid aha oo laakiin gooni u socda oo ciidankana ka tirsan oo ciidanka ku jira oo markuu dagaalku bilowda dhinac baxa kama tago walaa faadatan faadadana waxaa weeyaan waa ninka aslanba ciidankaba aan ku dhex jirinba gooniyuu iskaga socdaa horaanba sooma dhex galay kan horaan ciidanka ku jiray marka ay maxaa dagaalka u ayuu dhinac u bixi dhinac u bixi geesinimo badanna lagu yaqaana ninkaas oo kale kan kalena waxaa weeyaan sideedaba dadba lama socdaba kan dambe ayaa kasii khatarsan marka kama taga laa yadacu lahum kama taga shaadatan nin ciidanka ka mid aha oo gooni u socda oo gooni u yaro socda walaa faadatan mid ciidanka aba sidiisaba ku biirin oo gooni mxu udigaa u dagaalamo oo dhinac iska socda kama taga ilaa haddii ay uu jira itabacaha wuu dabageli oo uu raaci oo yadribuhaa kadibna wuxuu ku dhufani uu ku dili bisayfi sayftiisa weyaan yacni macnaheedu waxaa weeyaan qof bini aadan ooba ciidankaas ka tirsan ama mid dhexda ku jira ha noqdo ama geed gooni ha noqdo mid uu ka tagaa lama arko weyaan mid walbuu dili seeftuunbuu la kori geesinimo ayuu ku sheegayaa fa qaaluu waxay yidhahdeen maa ajza'a muusan gudanin waajibka laga rabay minaa annaga xagganaga alyowma maanta axadun qof kamaa ajza'a siduu u gutay fulaanun hebel waa ninkii aan ka tegayn shaada walaa faada labada guruubba ninkaan ka tegayn oo muxuu aha seefta ummadda marinayay ayay kala joogaan saxaabadii radia allahu tacala canhum ardaahum fa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslem amaa in kale ma ahna inahu isaga min ahli naar ahlunaar wey ninka isaga ninka hadda leedihiin qof uu ka taga lama arko gaaladii oo eber ka siiyey geesigooda iyo furiga iyo midba kama tegin aad leedihiin waa ahlunaar nabiga alayh salatu slaam imtixaan fa qaala ba wuxuu min alqowmi ka ana aniga ayaa saaxibu ninkan maanta la soconi oo kawar hayni weyaan si gooniya intaan daba kaca ayaa ninkan wuxuu samayn doona camalka uu nabiga naarta ugu sheegay wax sahlan ma ahne waan ogaani weeyaan qaala wuxuu yidhi fakharaja macahu wuu la baxay kulamaa goor alla goortii waqafu istaagana waqafa macahu wuu la istaagaa markuu meel istaagaba gadaaloo ka istaagaa kow waidaa asraca hadduu degdegana asraca macahu wuu la degdegaa qaala wuxuu yidhi fa jurixa alrajulu ninkii asaga ahaa uu nabigu u yidhi ahlunaar weyaan uu yidhi waa la dhaawacay jurxan dhaawac shadiidan aad u daran ayaa la dhaawacay fastacjala kadibna wuxuu degdegsaday almowta geerida ayuu degdegsaday weeyaan fa wadaca wuxuu saaray nasla sayfihi seeftiisa meesha la qabsanaa oo dambe weeyaane bilardi arada ayuu dhigi weyaan meesh seefta la qabanayay ayuu dhulka saas u qotamiyey ko fa wuxuu dhigay nasla sayfi seeftiisa muxuu ahaa qeybteeda la qabsana oo qabsiga ah ayuu wuxuu dhigay bilardi arada dhigay oo saa u qotamiyey wa dubaabahu caradiisa iyo afkiisa sarana bayna hadiyeyhi labadiisa naas intu udhexayso ayuu saa u saaray weeyaan ko uma intaa kadib taxaamala wuu isku dul tuuray calaa sayfi sayfti isku ridi weeyaan oog iskugu riday weyaan faqatala nafsahu naftiisu markaasaa ku dilay faqatala nafsahu naftiisaa ku dilay weyaan intuu seeftii muxuua saa u suray ayuu kadibna kor kaga yimid saas culayskiisu marka saas ugu riday weyaan ilaa seefta ay ka tarrabaxdo saa u ku dhinta subxaan allah saas weyaan ayb fa kharaja arajulu ninkii marka wuxuu usoo baxay oo ninka daba socday ila rasul rasulka alla uu soo baxay sal slm faqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraya annaka nabi allow adiga rasuulullah rasuulka adeega alle inaataan qiraya qaala wuxuu yidhi wamaa daaka arrinkaa muxuu yahay oo arrinkaa hadda inaan rasuul alla aad ku qirayso oo kuguay kugu sii cadaatay maxay tahay qaala rajulu nink wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi saxaabiga cafwan alrajulu ninkii alladii ninkaasoo dakarta aad sheegtay aanifan gordhow annahu isaga min ahli naar inuu ahli ka mid yahay fa acdam faacdama ay weynaysteen annaas dadki annaas dadkii daalika arrinkaas ay weynaysteen wanaag ay ka yaqaaneen awgii ay weynaysteen wayaane oy la yaabeen fa qultu waxaan idhi warkiisuu ka warramayaa saxaabiga ana lakum aniga ayaa lakum adinka idinkaga filan bihi isaga oo inaan xaaladiis idiin soo ogaada ani igu halleeya saasaan dhahu yidhi saxaabadii nabigu u sheegay calayi sl slam fa kharajtu aan baxay fii alabihi dabakaciisa ayaan ayaan mxuu ahaa ayaan u baxay weeyaan fa kharajtu aan baxay fii alabihi daba socodkiisa uma jurixa waa daran fastacjala mowt geerida ayuu degdegsaday fa wadaca wuxuu saaray nasla sayfi sayftiisa meesha la qabsanaa fil ard ardada ayuu dhiga weyaan muxuu qotomiyey wa dubaabahu caradiisana bayna fadihi labadiisa naasoo dhexdooda ayuu saaray uma taxaamala caleyhi wuu isku tuuray faqatala nafsahu naftiisa ayuu saa ku dili weyaan faqaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam cinda dalika arrinka asaga awgii markuu ninka intaa u sheegay ayaa nabigu wuxuu yidhi ina rajula ninka la yacmalu wuu camal falaa camala ahli ljannati ahlu jannada ayuu camal fi ma yabduu linnaas dadka sida u muuqata weyaan dadka waxaa u muuqata inuu ninkan camal ahlujanna ku jiro laakiin xaqiiqada saas ma ahan wa huwa isagana min ahli naar ahli naar u yahy weyaan wa ina rajula ninka la yacmal wuu camalfalaa camala ahli annaar ahlinaar camalkooda ya camalfalaya fii ma yabduu linnaas dadka sida u muuqata weyaan wa huwa isagana min ahli janna ahlu janna u yahy weyaan marka waa arrin khatar a mxuu ahaa arrinta nabi ka warama qofka camalkan wanaagga oo samayna qalbigiiyaa munaafiqiinti oo kale inuu yahay ayaa dhici karta weya nasal allah asalama alcaafiya intaa waxaa nooga idlaaday bifadli min allah caza wajala wa maqsadka koobaad ee maqaasida kitaabka uu sheekh u alifay maqsad alcaqiida oon ka soo bilownay meeshaad ogeydeen haddana lagu khatimay aljannatu wannaar iyo qadarka iyo meel walba aan laga tegin oo saddex kitaab kitaab iyo abwaab aad u badan uu sheekha soo hoosgeliyey ayaan ka soo baxnay weyaan caawana insha allahu taala alkan waxaan ka bilaabaynaa almaqsidu athaani maqsadka iyo ujeedka labaad ayaan halkan maqaasida waa maqaasida shareecada diintan islaamka wax inay xaqiijisada la rabo shantii maqsad oo caamkeed marka laga soo taga maqsad maqaasidan kalena waa maqaasid adeegaysa weyaan shantii maqsad mid ka ah ayaa noo soo dhama eh, tobanka maqsad oo sheekh uu alifay hal maqsad maqsadka labaad ayuu caaw bilaabaya weyaan almaqsid athaani maqsadka labaad alcilmu ilmiga ayuu maqsad u yahay wa masaadiruhu cilmiga meelaha laga soo qaato oo cilmiga laga soo lagala soo baxa weeyaan eh, waxaa ku jira marka afar kitaab imaamka xafidahu اllah muxadidka ah uu soo hoosgeliyey alcilmu masaadiruhu kan koobaad kitaabu اlcilmi kan labaad kitaabu jamci اlqur'aani wa fadaa'iluh jamcu lqur'aani wa fadaa'ilih kitaabka qur-aanka uruurintiisa oo lasoo uruuriyey iyo jamcintiisa iyo fadliga uu leeyahay qur-aanka ayuu kitaabka labaad imaamka u kitaabaystay kitaabka saddexaad waa atafsiir kitaabu tafsiir weeyaan tafsiirka wixii saxaabadeena nabigeena calayi sla slaam ay tafsiir ahoy tafsiiriyeen taqriiban wixii aad ka gaaray ayuu halkaa kusoo aruuriyey ama nabigu uba tafsiiriy calayi salat slaam kitaabka u dambeeyo oo afraad oo maqsadkan labaad soo hoosgala waxa weeyaan alictisaamu bisunna sunnada nabigeena calayi slat slaam oo lagu dhago oo lagu fara adeygo ayuu muxuu ahaa u kitaabaystay marka afarta kitaab ayaa maqsadkan labaad soo hoosgala insha allahu tacaala alkitaabu alawalu kitaabka koobaad alcilmu waa cilmi weeyaan baab lfiqhi cilmiga abcan waa did ljahli waa jaahilnimada dodigeeda weeyaan cilmi marka la yidhahdo waa jaahilnimada dodigeeda inta badanna tacriifu ma baahno oo dadka way yaqaanaan waa shayga inaad u ogaato ood u barato sida uu yahay inaad u ogaato marka cilmigan laga hadlana hadda maanta ma fadliga lagu sheegana waa cilmu shariica cilmu shariica weyaan cilmiyada kale oo maadiga ah ama dhakhtarnimada ama jineernimada ama wix la midka ah culumtaas kale waa culuum musaacida waa waa culuum caawiso oo iyada laftirkeeda qiimo badan furuudulkifaayaadka ka mid tahay weyaan furuudulkifaayaadka ay ka mid tahay in la helo ummadda qof abiib in la helo waa fard laakiin waa fardu kifaai sidoo kale injineer masaajida iyo guryaha la dega ay in la helo ummadda waa fardu kifaai waxaa weyan waa culuum musaacida wa musaanida weyaan laakiin cilmiga fadliga badan lagu sheegay waa cilmu shariica baabu lfiqi fi diini diinta alla subxaana wa tacala fahamka la ay u baabi baabkan weyaan iyo qiimaha uu ku fadhiyo xadiidka boqol iyo soddonaad can mucaawiya abu cabdiraxmaan ayaa la yidhahdaa mucaawiya ibnu abi sufyan ibnu sakhr ibnu xarb alumawi ninkaas saxaabigaas culimada waxay yidhahdaan khaalu lmuminiin muminiinta abtigood weeyaan wuxuu ka mid yahay kutaab alwaxyi lirasuuli illaahi sala allahu aleyh waali waslem nabigeena calayi sl slam waxyiga iyo qur-aanka marku kusoo daga ragga u qori jiray ayuu ka mid inkastoo ragga ugu qoraalka yar u ahaa ragga kutaabu laxyiga ila islaamnimadiisaa dambeysay laakiin raggaas ayuu ka yahay radia allahu tacala anu ardaa eh, ninka la yidhaahdo eh, mucaawiya kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan aabbihiina waa abu sufyaan sakhr ibnu xarb alumawi wey wa cuhmaan bin cafaan radi allahu tacala anu ardaa ay isku qolan wuxuu islaamay eh, saddex taqriiban islaamkiisa maraaxil ayuu maray marxalada koobaad isaga xataa ka warrami marxalada koobaad waxay ahayd sulxuxudaybiya ama beycatu ridwaan markay dhacaysay oo la heshiiyey in nabiga uu noqdo alai sl slam magaalada madiine uu noqdo oo sanad dambana uu soo cumraysta sanadka isaga ahaa koobuu ahaa oo taqriiban wuxuu yihi qalbigayga islaamnimada way ku dhacday oo nabiga inuu xaq yahay ayaan caqiidaystay tan labaadna markuu muxuu ahaay nabiga calai slat soo cumray sanadka labaad isna toos islaamnimadiisii u qaatay weyaan oo toos u islaamay tan saddexaadna caamulfatx sanadkii maka la furtay iyadna islaamnimada ayuu banaan ka soo dhigtay weyaan marka aabihii xataa asaga islaamnimada kaga horeeyey laakiin hooyadiis ayuu u sheegay sanadka horreyba markuu islaamnimada qalbigiisa ay ku dhacday markaasay tiri aabbaha hadabamarin meel aabbaha meelu aabbaha malmiraan ahayn hadabamarin oo aabbaha garbigiisa ka bixin markaas islaamnimadu iska qarsanay radia allahu tacala an arda mucaawiya dhalashadiisa taqriiban way horeysay laakiin eh, dhimashadiisa waxay ahayd hijrada nabigeena ala sl markay ahayd eh, lixdankii markay ahayd toddobaatan iyo todoba sana ayuu jiray waxyaabaha la yaab ka lehoo lagu sheego waxaa ka mid ah alxilmu dulqaad inta dulqaad iyo iyo gacanfurnaan waxyaabaha cajiibka ahoo lagu sheegay ka mid tahay carab waxaa la yidhahdaa ragga ugu xilmiga badan waxaa ka mid ah ninka mucaawiya qaar waxayba leeyihiin nin ka xaliimsan mucaaw muxuu ahaa markii nabi maxamed laga reebo alayhi sla slaam laga reebo nin mucaawiye ka dulqaad badnay ma jirin waxyaabaha kutubta taarikhda ay sheegaan waxaa ka mid ah sixadoodana walcilmu cind allah caza wajal ninka la yihahdo cabdullahi ibnu zubayr ibnu cawaam radia allahu tacala ayaa waxaa weeyaan beer wuxuu ku magaalada madiino beer aad weyn oo timirta ay ka baxdo oo addoommana ay ka shaqeeyaan ayuu ku iyo canabkii ay ka baxaan marka waxaa ku agdhegnaa beer amiir lmuminiin mucaawiya abi sufyaan radi allahu tacala an ardahu ku lahaa agtiisa madax ahoo boqortooyo haysto beertiisa iyo nin un caadi ah, Eh, waa kala duwan yihin moogta shaqaalo marka aad u tiro badana marka meeshaan ka shaqeeya beertan waa ka weyn tahay shaqaalaha waa taqaanade waa iska maraan markay sii maraan waxay sameeyaan eh, timirtii iyo cinabkii iyo tufaaxii waxyaabihii ay ka gurtaan shaqaalaha waa iska taqaanaan meeshina waa marka arrinta ayuu eh, dhibsaday ninka la yihahdo cabdullahi bn zubayr waraaq ayuu qoray uu qora ninka la yihahdo ninka la yihahdo muxuu ahaa mucaawiya abi sufyaan mucawiya abi sufyan salligiisa waxay ahayd shaam dimashq halkaasuu sallig u ahayd weyaan oo mxuu ahaa khilaafadalkaas u raray kadibna wuxuu ku qoray waraaqda si ay kutub taarikh sheegayso walcuhdatu cindahum wuxuu ku qoray yaa ibn ibn laa'ikat alakbaad macnaheedu maxay tahay tii beerka cuni jirtay oo dadka akhyaarta beerkooda cuni jirtay canugii ay dhashayo saas uu qoray amiir almuminiin iyo baabka ima jir wuxuu yidhi haddii aad shaqaalahaada way dhibeen beertay igaga ciyaaraan wamaa ilaa daalika dhib ay i geysteen haddii aad iga qaban weyda ciidan ayaan soo bixina y ciidan uu muxuu ahaa awalkiisa meesha la yidhaahdo joogo madiina ya meesha kanu dambe u joogo madiina kan u horeyan uu joogo muxuu meesha la yidhaahdo e, sham oo halkaa inta ku yimaado e, ka argud hadal noocaas inkastoo mararka qaar kutubaha taarikh waxyaaba badan oo sheegaan runtii mubaalaqada ku jira hadallada la qora xataa mubaalaqada ku jira waraaqda markay gaartay mucaawiya abi sufyaan radi allahu tacala anu warku u gaaray maxalshaahidka waa xilmigiisa eh, wuxuu u wiilkiisa yaziid ibnu mucaawiya u yeer wuxuu yihi waraaqdan wuu akhriyey markaasa wuxuu yihi waxaan yaa soo qoray waaa ii soo qoray ninka la yihahdo eh, cabdullahi zubayr markaasa wuxuu yihi ciidan baan u bixi ciidan aan u diraynaa aad badan oo muxuu ah halkaan bilowgiisa uu ka yahay dhab asagoo hanjabaad ay ka tahay annaga run baan u fulinaynaaye ciidan kan u dambeey halkaan uu joogo kan u horeeyan uu madiine taga oo madaxiis kuu keena ayaan bixinayna markaasuu yidhi wax intaas ka fududaa jira waraaquu qoray marka mucaawiyan abi sufyaan radi allahu tacala arda wuxuu ku qoray leeyihiin wuxuu ku qoray yabna daati nitaaqayn hooyadii asmaa bint eh, abubakr sidiiq weeyaan waa gabadhii u kala jeexday marteedii inta kala jeexday qeybna ku xirtay raashinkii cunadii adnabiga kusoo baxay alai sl slam iyo abubakr qeybna iyada ku markaasaa laqab aad u qiimo badan ayuu ahaa halkaas ugu qoray gabadhii nabigeena calai slat u kala jartay marteedii wiilka ay dhashay wuxuu yidhi annaga waxa naga dhexeeyo wanaaga adduun iyo wax alla wixii adduunkaas gudihiis ku jira waa kaga waa muxuu aha ayaa waa ka weyn waxa naga noo dhexeeya wanaaga iyo iyo muxuu ah raximka naga dhexeeya ayaa adduun iyo wixii kusuganba ka weyn waraaqdeyd markay kusoo gaarta wuxuu yidhi beertaas meesha ku taalla iyo adoomahaasoo boqolaalka ama kumanaanka meesha joogaba dhammaanba adaa iskala qaado kulliba la wareegba waxay goosteen iyo baabka maaha dhammaantoodba adaa iskala qaado cabdullahi bn zubayr markuu warka arkay oohin ayuu su isyeela waxuu qoray iyo wax loo soo qoray waa wax aad u kala duwan mogta xilmiga dulqaadka arka ninkaas cabdullahi bin zubayr wuxuu gacan ku hay mala waa nin wadaad iska aho muxuu meel iska fadhiya ninkaan waa boqor oo kumanaankunoo ciidan haysto weliba xoog badan marka waad arkaysaa marka xilmiga lagu sheega ka mid ah lagu shega waa kamid akaa ah aad maskax badni wuxuu lahaan jir waxaa la yihahda shacratu mucaawiya tinta mucaawiya bn sufyan radi allahu tacala maxay ta tintaas baynii wa bayna annaasi shacra idaa arkawha shadaytu wa idaa shadow arkaytu dadkii aniga waxaan ku hogaamiya u leey tin tinaan ku hogaamiya tinta ayada ah marka dadka ayla jiitaanna waan u dabciya tinta u gooyin markii ay raaraciyaano inay ku turanturoodaan ama ay gooyaan ka baqana waan u taagaa oo maamulkayga waa noocaas dadka culays kuma sameeyo markaan dareem inay hawshi ay gacanta ka baxaysana waan yar adkeeya markii aan dareem dadka inay soo yara taagmaan waan u waa xikmad aad tiro badan aad nin gacano uga canfuran ayuu aha radia allahu tacala an ardaa koley asaga dhexmartay baabkaas iyo waqtigii maqtala cumaan iyo waad garanaysaa nimankan la yidhaahdo shiicada marka nin saxaabada nabigeena cala sl way wada gaalaysiiyan saxabada intooda badan boqol sagaashan iyo ama sagaashan iyo sagaal ka badan way gaalaysiiyaan saxabada nabiga ala sl laakiin mucaawiya isaga waaba dee waxay u haystaan Eh, wax ataa aad malayn karin ay uhaystaan weyaan marka alcumuum ninkaas ayaa xadiidkan wariyay qiimaha badan can mucaawiya bn sufyaan radi taala arda qal wuxu mucaawiya waa abu cabdiraxmaan mucaawiya ibnu sufyaan ibnu sakhr ibnu xarb alumawi eh, wuxuu soo islaamay intii aan sheegnay waqtigii eh, cumrat amaba xudaybiya wuxuu geeriyooday lixdanka hijrada nabigan calayi sl slam wuxuu wariyey qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu nabiya nabigan ka maqlay sal slam yqul isagoo le man yurid illahu alle qofku la doono bihi isaga khayran khayru la doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa u kasasiiyaa fi diini diinta algu fahamsiiya weyaan u bara maahan uu fahamsiiyaa qalbigu ugu shubaa naam wa inamaa in kale maahan ana aniga oo nabi maxamed qaasimun qeybe ayaan ahay oo dadka waxaan u qaybiyaa cilmiga ayaan u qaybiyaa weyaan wallaahu alla weyne yucطii isaga ayaa wax bixiyo aniga masanhayo ayaa nahay oo dadku baan uqaybiya laakiin bixiyaha cilmiga iyo mbiiy khayrka waa rabbigan subxaana watacaala walan tazaala kama zuusha hadihi ummatu ummadda nabi maxamed kama zuusha qaa'imatan inay ku taagan tahay calaa amrilaha markale inay ku taagan tahay laa yaduruhum walan tazaala kama zuusha hadihi ummatu ummaddanoo tana qaa'imatan mid ku tagan inay tahay cala amrilaha marka alle laa yaduruhum ma dhibaato wax kama dhiba man khaalafahum qofkii dabamaro oo ka hor imaado waxba kama dhiba weyaan xataa yaatiya amr ullah amarka ilu ka yimaada weyaan xadiidka marka waa xadiid cadiima macaawiya ayaa wariyay radi allahu tacala anhu arda waxaana xadiid mutafaq weyaan ummaddan marka qofkii ilaahay uu khayr la doono diinta alla yuu fahamsiiyaa saad ogaada taas waa muhiim nabigeena sheeg alai sl slam qofku ilahay uu khayr la doono diinta alla yuu qalbigiisa ku xasilayaa diinta alla yuu fahamsiiyaa maqsadka diintan ilaahay uu soo dejiyay ayuu ogaadaa maqsadka loo umay ayuu ogaadaa wixii laga raba ayuu ogaadaa wa caleyh ku camal falaa fiqiga haddii camalfal uusan wadanin waxba kuma dhisna qiimana maraan weyaan ayib qaybiyahan waa biixiyaha waa alle nabigan wuu qaybiya alayh slat slam ummaddan intay diinta ku toosan tahay cid ka hor imaado waxba kama dhibto lakiin maalinta ay qalloocdaan oo diinta daba maraan markaas ayaa loo baqaa weyaan baabu fadli cilmi cilmiga fadligiisa wa tacliim dadka baritaan cilmigaa la bara fadligu ila ayuu baab yahay xadiidka boqol iyo ko iyo soddonaad can abi muusa waxaa la yidhi cbdillahi bn qays wayaan alashcari radi allahu tacala anu ardahu ala nebi wuxu ka wari sal sl qal shay tusaalihii bacanii uu ila soo bixiy allahu alweyna bihi isagoo min alhuda hanuun iyo walcilmi cilmiga ka maali hayri roob oo kale weyaan aadaan ugu baahna rabbiguna sii ka maali hayri roob oo kale weyaan alkaiiri aad u tiro badan asaaba roobkaasoo ku da-ay ardan ara asiiba oo ku da-ay weyaan fa kaana uu ahaaday minha aradiyaa saddex loo qeybina marka fa kaana minha waa tan koobaad mid wanaagsan dhul oo biyaha ay ku degan weyaan oo fanafaca allahu biha annaas nacam faqabilat ilmaa biyaha mxuu aha aqbashay fa ambatat soo saartay alkalaa daaq iwalcushba caws soo saartay alkaiira ee tiro badan soo saartay biyihiina biyihiina waa laga helay caradii way qaada mxuu aha biyihii ay qaadatay caws tiro badan iyo daaq tiro badan aa ka soo baxay biyana waa laga helay ko wa kaanat tan dulka adag salaxa ahaanta ah adag weeyaan wa kaana u ahaaday mina xaggeed kuwa mxu ah, adag dhul adag weeyaan oo gawaan ah. amsakat ilmaa biyaha qabatay oon biyaha aada u gurinayni weyaan amsakat ilmaa biyaha qabatay oo fanafaca allahu biha annaas dadka ilahi ku anfacay subxana wa tacaala waa qeybta labaad qeyb saddexaad cafwan fa sharibuu kadibna ay ka biyo cabeen ay ka waraabsadeen wa zaracuu waxay ku abuurteen weyaan oy ka abuurteen beerihay ka abuurteen xoolahay ka waraabsadeen ayagay biyihii ka cabeen weyaan tan saddexaad wa asaabat ay asiibtay roobkii u asiibay minha xaggeeda daaifatan koox ukhra ee kale inamaa in kale ma hiya ayaga hiya iyada qiicaanun waxaa weeyaan caraseel ama ama amaba caraeel waxaa tihahdaba waa meel biyaan aan qabanaynin coosna uska ka soo baxaynin wahaakada ama meel siman weeyaan laa tumsiku aan biyo aanan qabanaynin walaa tumbitu kale aan daqna aan muxuu ahaay aan soo saaraynin weeyaan fadalika arrinka isaga ah oo hadda aan sheegay saddexdaa qaybood maalu man qof tusaalihii oo kala weyaan faquha fahmay fii diinillah diinta alle oo uu alla ku anfacay maa cilmi iyo diin bacanii ila soo saaray allahu alla weyna bihi isaga oo fa calima cilmiga bartay wacallama dadkana bare weeyaan qaybtaas waa qaybta koobaad waa aradii wanaagsanayd oo biyaha qaadatay biyihii muxuu inta qaabatay kadibna caws tiro badan iyo daaq tiro badan soo saartay qeybtaa qaybta koobaad weyaan wamalu man qof tusaalihiina qof tusaalihii oo lam yarfac aran kor u qaadin bidalika arrinka isaga ah diinta alle rasan madaxan kor ugu qaadin oon danka gelin walam yaqbal aanan aqbalin hudallahi hanuunka ilaahay alladii kaasoo ursaltu bihi lila soo diri waa qeybta labaad weyaan inamaa hiya qiicaanun laa tumsiku maan walaa tumbitu kalaan taasna waxaa weyaan biyana ma qabato daaqna sooma saarto aw qeyb saddexaad nabigeena muuse sheegay calayhi salaatu slam waa kuwa dhexdhexaadka ah waxaa weeyaan dadka qeybta koobaad waxaa weeyaan waa dadka cilmiga xifdiyo marka xifdiyaan kadibna cilmigii fahmo alxifdu maca alfahm ayaa ilahay iskugu dira subxana wa tacaala kuwa ay kadibna maca alcamal iyo faafin ummaddii qeybta waa qeybta koobaad waa culimada qeybta ugu sarreysa weeyaan xifdigii fahamkii iyo camalkii iyo isku darsadeen qeybta labaadna waa qeybta u dambaysana waxaa weeyaan abadan waxba ma jiraanba xifdi ma jiro fahan ma jiro ku dhaqan ma jiro faafina ma agey ka imaanaysa waxba lama hayaba kaana xagga iska dhig qeyb saddexaad waxaa weeyaan waa xifdi yaxfad laakiin faham ma jiro faham ma jiro wax alla wuxuu maqla ama dadaala ku keeno amaba waxaa weeye ilaahay ba daakiro xoogan ha siiyo wuu laakiin wuxuu ka fahma lama arka weeyaan ka isagana waa mid qiimo badan oo ummaddii ayaa cilmiga ka qaadani ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqah iyo hayra faqihina wa jirtay fiqiga wuu xambaarsan yahay laakiin isaga umaddaa degin saddexdaas qaybood uu nabigeena alai sl tilmaamay laakiin labada qaybood oo tilmaamay waa qaybood oo geesaha kala jirta dhexda nabiga muusan sheegin alayh slat slam lakiin saas culimada ay ku sheegeen mualifku wuxuu leey waxaad fiirisaa xadiidka kun afar boqol iyo labaiyo todobaatanaad waxaa nabigan u yidhi alai man salaka qofkii mara ariiqan jid oo yaltamis bihi isaga cilman sahla allahu lahu bihi ariiqa il janna ilahay jid jannada u mara o ilahi wa tacala xadiidka boqol sodon iyo labaad wan cabdilahi bni camr bn caasi radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigan wuxuu ku yih sl sl qal wuxuu yidhi balliquu waan iga gaarsiiye dadka canii xaggayga walow aayatan aayadba ha noqotay dadka iga diintan aan idiin sheega aayadba ha noqotay ummadda iga gaarsiiya waxadituu ka sheekeeye can bani israiil reer bani ka sheekeeyo wixii ay qabteen iyo dhibkoodii iyo wanaagoodi ka sheekeeya wala xaraja dhibna ma lahan wey inaad ka sheekaysaan waman kadaba qof ku been abuurta calay dushayga mutacamidan isagoo u kasa oo u qasad igu been abuurta falyatabawa ha diyaarsado oo ha diyaargaroobo maqcadu meeshuu ka fadhiisana min anaar naarta naar uuba geliye ee meeshuu naartka geli lahaa u diyaargaroobo ahlunaar weyaan nabigu kala jiro alai slat slam marka nabiga lagu been abuurto waa khatar reer bani in laga sheekayna waxba dhibaato ah ma lahan diinta allana subxaana wa tacala ummad in la gaarsiiyo waa shay loo baahan yah walow wax yarba ha noqoto weyaan xadiidka ama baabu imi lkadib baabu imi lkadibi beenta dembigeeda ayuu baab yahay cala nabiy nabigu lagu been abuurta sal slm xadiidkan waxaa wariyey ama xadiidka boqol soddon iyo saddexaad an muqiirata waxaa laga wariyey muqiira ibnu abi caamir ibnu mascuud ibnu mutcib ninka asaga weeyaan waxaa la yidhahdaa almuqiira ibnu shucba ibnu abi caamir ibnu mascuud ibnu mutcib ninkaas wuxuu ka mid yahay nabigeena cala slam saxaabadiisa raggii waaweyna ayuu ka mid yahay muqiira baycati ridwaan oo ragga xaadiray jannada uu nabigeena cala sl slam uu ballan qaaday ah, ahlu baycati ridwaan ayuu xaadiray radia allahu tacala anhu ardaa geeridiisana waxay ahayd sanadkii sagaal iyo kontonka hijrada nabigeena calahi salat slam muqiira qaala wuxuu yidhi ibnu shucba samictu nabiya nabigeenaan ka maqlay sala allahu aleyh waslm yaquul isagoo ina kadiban ku abuurasha calaya ani ligu been abuurto nabi maxamed alayh sl slam leysa ma ahaanin ka kadibin ku been abuurasho calaa axadin qof kale lagu been abuurta ama qof kastoo lagu been abuurta tan ligu been abuurna lamid maaha weyaan ina kadiban been abuurasho calaya ani ligu been abuurta leysa maahanin ka kadibin ku been abuurasho calaa axadin qof lagu been abuurta isku nooc maahan wa man kadaba qof ku been abuurta calaya dushaya mutacamidan isagoo u qasdaa weliba falyatabawa ha u diyaargaroob su-aasha laisweydiina waxay tahy marka qofka inuu yidhaahda intuu wax iska soo aruursada uu yihahda nabi maxamed asaa yidhi waa adagta qof inuu la soo istaago qof khaawi unbaa yidhahda laakiin waxaa dhacayso qof inuu soo qaado kitaabka bukhaariga ah uu yidhaahda nabi maxamed ayidhi alayh slat slaam uu la soo istaago dhibaato ma laha sax wa waa muxuu saxiix ummaddii dhan baa muxuu ku ijmacday wuxuu soo qaadayaa kitaab sunankii ah xadiid kastoo ku jira inuu saxiix laazim maahan inuu iska hubiyo wa inuu iska hubiyo weyaan waxaa ka daran marka ta ayada kitaabaha loo yaqaana inay muxuu ahaa daciif iyo mawduuc iyo manaakiir iyo maqaaiic iyo maraasiil um, beloo dhan ay labada gebi ka tahay in qofka intuu soo qaato uu kadibna yidhaha masaajidan ka akrinaya ummaddan u dhigi uusan hal shayna caddayn inuu daciif uusan sheegaynin inuu mawduuc in lagu been abuurto nabiga mxu xadiis badan oo been abuura ku jira qaar asal aan lahayn xataa meel ay kusoo orhan ay jirin ayaa ka bux markaasuu qof kale waxaa ka mid kitaabaha nooca iyaga ah walaalaha qaarkoodoo dacwad u taagan kitaabaha qaar ay wataana ka mid oo ama af ku qornaadeen qaarkood ama af carabiha ku qornaadeen sida dhabta ah axaadiis waxaanan ahaynoo sheeko ah oo sheeko baraaley ah oo xataa meel ay ku qoran yihin adduunka aanan jirin ayaa labada gebi ka ah markaasaa lala istaago le nabiga yidhi alai sla war maxaad maaa qof ku wata bukhaariyaa ku filan qofkii oo muslimaa ku filan oo riyaadu saalixiinki ah mxuu ahaa wixii ku jira axaadiista waxaan ku sheegna kow iyo labaatan xadiis ma wixii ku jira oo ayadna la yaqaano oo calaamaysan diinta ilaah ayaa wada buuxda cilmiga ayaa muxuu aha wada dhooban qofka inuu marka uun bale iyo manaakiir iyo qisas axaadiisnaba ka dhiga oo haddii loo sheegan usan qofka muxuu aha dheg jalab u siinaynin soo sooma geli kara marka su-aasha weydiina waxaa weeyaan falyatabawa maqcadu min naar inuu noqsoo khatar ma halis weyan arrinta marka walaalaha dacwad u taagan oo kutubaha noocaasa ka dhiga diinta ilaah ka baqina subxana wa tacaala diinta in dadka looga yeero waa sax waana wadiifada nabigeena cala sl slam ceeb ma ahan waa wax loo baahan yahy laakiin war waxaad ummadda u sheegayso ha noqoto ilaahay qolkuu yidhi subxaana wa tacaala qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxana allah wama ana min almushrikiin waxaad tirahdaa nabi allow tanayt miyaad aragtaanoo muuqato cad waa jidkaygii waxaan dadka ugu yeerayaa ilaahay diintii subxana wa tacaala aniga iyo intii raacdana si cad wa mxuu ahay aad u cad ayaan dadka ugu yeeraya mushrikiintana kamid miihi mushrikiinta maxaad u yiri eh, rabbigan subxana wa tacala ayadda maxaa loo sheegay wuxuu u yidhi mushrikiinta dadka waxay ugu yeeraan calaa jahala addaaluun wax jaahilnima ah oonaan caddayn aya dadka ugu yeeraan soo maha marka kuwa kamid miihi ayaa muxuu ahaa nabiga dhah lagu yidhi alayh slam lidalika marka arrimaha ayaga waa muhiim ragga hawsha ayada dacwada u taagan arrinta ayada ilaha ugu baqeeno hana lagu baraarujiyo oo dacwada ay wadaan waa loo bahanya dadka in la gaarsiiyo laa shaka waana shaqo aad weyn cadiima ah. tadxiya ay wanaag badanna wuu jira laakiin in muxuu ahaa xadiid mawduuca hal xadiioo nabiga ku been abuuratay ayaa wax alla wixii camal ool timaad kulli baabi'ina oo naartaad ku mudanaysaa marka soo halis maaha qofka hadduusan u dhag jalaq u siinayn oo qisas uun xadiid un ka dhiga waa imtixaan waa dadka ku imtixaamayna xaqiiqatan arrimaha iyaga marka waa arrin u baahan in walaalaha lagu baraarujiyo oo loo sheegay khatarta arrinta ay leeda weeyaan xadiidka boqol iyo afar iyo soddonaad baabu liqtibaai bilcilmi cilmiga in laisku janto oo qofka cilmigala qofka kale uu muxuu ahaa hebel int ilahay usiiy anam isiiy in liis yidhaha oy wax dhibaato ku sugnayn oy wanaagsan tahay ayuu baabkan u baabiya weyaan cilmi intuu qofka ilaahay siy u yidhah hebel meeshuu gaaray anna ilahay muu isiiy saasoo kale isaga halaga qaada maaha ta iyada lama ogola laakiin intuu ilaahay siiy muu isiiya waxyaabaha la ogol yahay ayay ka mid tahay weyaan xadiidka boqol iyo afar iyo soddonaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda qal cbdillahi bn mascuud qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay waslem laa xasada jamasho ma jirto iyo tamanin la tamaniyo in la helo ilaa fitnata ilaa fitnatayni laba shay mooyane ama laba nin nicmada ilaahay uu siiy in la tamaniyo oo la janto oo la yidhahdo hebel waxa la siiy annamaa laysiiyo waxaa weeyaan in la dhaha waxaa wax oo jira ma ahan ilaa labadaa shay mooyane laa jamasho ma jirto ilaa fitnatayn laba shay mooyane labada markuu sheekha sheeg markuu nabigan sheeg alai slat slaam kuwa kaleo la xugunkana waa laqaadanayaan waa xugun la qaadanayaan wixii la nooc ahna way hoosgalayaan weyaan tan koobaad rajulun waa nin oo ataahu llahu alla weyne uu siiyey maalan maal ayuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala kadibna fa ninkii waxaa lagu salliday oo lagu diray calaa halakatihi inuu ku baabi'iyo maalkii uu ku bixiyo fi lxaqi jidka xaqi inuu ku bixiyo weyaan hawshii maandhowda aan u taagnay noo kale oo walaalahan gargaarkoodii iyo wixii la midka ah oo khayraadka masaajidii madaaristii dugsiyada qur-aanka ahaa aytaamtii araamishii eh, mxuu ahaa khayraadkii inaad ku baabiiyaan lagu mxuuaha lagu salidi weyaan ninka asaga waa kan koobaad kaasoo kale marka inaad tiraad ilaahayow ana hebel oo kale maad iga dhigtid ood intaad siisid oo jidkiisa aad imarisid kow tankaas waa kan koobaadkaas weyaan kan labaadna waa rajula nin weyaano aataahu llahu alla weyne uu siiyey alxikmata cilmi saalixa oo macmuul bihi xikmad ayuu rabbi siiy subxana wa tacaala cilmiga lagu camalfala lsku mxu lagu toosan yahay ayaa xikmada ra'su iyo madax waa weyaan warajulu nin ataahu la la weyn usal xikmata xikmad uu siiyey fa huwa isagana yaqdii biha dadku ku kala xukuma oo yucalimuha dadka bara kaasna isna in la janto oo la yidhahdo ilaahay o sidiisoo kale maad iga dhigtid ayadna waa arin banaan weeyaan saasoo nabigeena cadayna alayhi salatu slam nam baabu tacliimi tacliinta ayuu oo dadka wax lagu bara biarxi su'aali su-aasha oo lasoo tuura oo dadka suaal wax lagu weydiiyo wax lagu bara ayuu baabibaakan weyaan oo asaaliibta iyo jidadka wax lagu bara dadka inay kamid ahaa ka mid tahay in su-aal la weydiiyo ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka boqol iyo shan iyo soddonaad wacan cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyay ibn khataab radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasuulka ale sala allahu alayh ali waslem qaal nabigan wuxuu yidhi inna min ashajari geedaha ayuu ka ahaaday shajaratan geed laa yasqud uusan dhacayn waraquhaa ay dhacaynin weeyaan wahiya ayadana midla almuslimi muslimka oo kale ay la tootahay weyaan qofka muslimka ay isku dabiicad yihiin ama ay isku nooc yihiin weyaan xadiuuna ii sheega maa hiya geedkaas waxay ta sheega weyaan geedka wuxuu yahay ii sheega ayuu nabiga alai sl geed aan ay dhicin oo geedaha laba nooc wa daa'iman qaar dooga ah. inuu geedka dhinto mooyaane waa doog geedaha qaarna waxay doogoobaan xiliyada roobka ay doogoobaan xiliyada kalena caleyntu way ka dhacaysaa marka nabigu wuxuu aday alai slat slam wuxuu yidhi geed ii sheega calintiis ayna dhicin jilaal iyo roob iyo mxuu aha dayr iyo guutoona fa waqaca dadki waxay ku dhaceen ay ku daateen fii shajari albaadiyati geedaha baadiyaha ka baxa ay ku dhaceen wey qurac iyo qansax iyo fulaan iyo maa ilaa dalika wa waqaca waxaa ku dhacay fii nafsii naftayda cabdullahi ibni cumar haddii aan ahay anaha iyada annakhlatu inay geetimirata ayaa qalbiga ku dhacday weyaan qaala cabdulaahi wuxuu yidhi fastaxyaytu waan xishooday weyaan waan xishooday fa qaala waxay yidhan ya rasuul lahyow ahbirnaa biha iyada fa qaala wuxuu yidhi sala allahu alay hiya iyada annakhlatu waa geetimireed qaala cabdulaahi wuxuu yidhi faxadadtu waxaan u sheegay abi aabbahay cumar bn khadaab radia allahu tacala canhu bimaa waqaca wixii ku dhacay fii nafsii naftayda arintii igu soo dhacday ayaan u sheegay goor dambe weyaan fa wuxuu yidhi lian takuuna inaad ahaato qultahaa mid yiri oo sheegay inay timirta sheegay ayaa axabu la kalgacaylo badanya ilaya ani xaggayga min an yakuuna inuu ii sugnaado lii aniga kadaa wa kadaa wax hebel iyo wax hebel inaan helo wanaag intaa la inaan helo waxaan ka jeclaan lahaa meesha ayada su-aashaas nabigeena calayhi salaat salaam uu weydiiyey inaad ka jawaabto ood nakle inay taad sheegto ama geetimireed ayaan ka jeclaan lahaa ayuu yidhi radia allahu tacala anhu arda wa fii riwaayatin lahuma riwaayad oo bukhaari muslim ay wariyeen fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsi naftayd anaha iyada nakhlatu inay geetimira tahay wara'aytu waxaan arkay marka abaa bakrin abaa bakar ayaan arkay iyo wa cumara cumar ayaan arkay laa yatakalamaani aanan hadlaynin fakarihtu waxaan nacay marka an atakalama inaan hadlo anoo canug yar inaan hadlo ayaan nacay weyaan xadiidkan maca riwaayadiisa laba xugunoo cajiib ah ku jiraan tan koobaad sayid cumar radi allahu tacala anu arda jacaylka canugiisa u qabo wixii naftiisa u hela shaksi ahaan wuxuu ka hormariyey wiilkiisa qiimihiisa inuu kor usoo baxa inuu muuqdo in cilmigiisa la arko inaad sharaf yeesho ayaa aad ka hormariyey culimada marka waxay leeyihiin iyo akhyaarta bini qof uu jecel yahay inuu ka saramaro ood isaga meesha u joogo meel ka sarey u taga waxaa ka jira canugiisa bas isagu dhalay qof kale uma ogola walaalkii xataa uma ogola inuu ka saramaro laakiin canuga isaga u dhalay inuu ka saramaro buu rabaa tan waa loo daliishan karaa sooma tan labaad ee ninka la yidhaahdo cabdillahi bn cumar ibn khadaab radia allahu tacala anhu arda waatan uu xishooday intaas iyada ah ixtiraam iyo weynayn iyo qadarin uu qadarina muxuua raggaa saxaabadoo ka weyn ayuu u aamusay taana iyadana qofka aalib cilmiga ah oo da-da yar inaba arrinta ay kuraaranta oo meel la mariya la waayo waa baab kale oo ay ka fursan weyda in odayaashii dadka da-da ah in loo deeyo oo muxuua hawlahaas lagu xurmeeyo ayadna dhibaato ma lahan hadduu hadlana maadaama cilmi meesha uu yahayna dhibaato ma lahan waxaa kaga horeeyey amaba daliil u ah cabdulaahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma markii uu sayd cumar su-aashii ragga odayaasha ahaa oo bader iyo ragga xaadir odayaasha weynay ay garan waayeen uu weydiiyey kadibna uu ka jawaabay radia allahu tacala anhu arda isagoo canug yar weliba baabu ljuluusi fadhi la ayuu baab yahay listimaac ilcilmi cilmiga la dhegeysto inuu fiican yahay inuu wanaagsan yahay in hadyi nabigan u yahy alai slat slam ayuu baabi baabkan weyaan xadiidka boqol lix iyo soddonaad can abi waaqid waxaa laga wariyey ninka waxaa la yidhaha alxaari ibnu cawf ayaa la yihahda alxaari ibnu cawf wuxuu xaadiray beder iyo maka furusheeda wuu xaadiray reer maka ayuu ahaa deegaan ahaan markii dambe wuxuu geeriyooday shan iyo lixdanka jirada nabigeena calayi sala slaam amaba sideed iyo lixdanka jirada nabigeena calayi sala slam waa laysu khilaafay ninka waaqid ilayfi ayaa wuxuu leeyahy ana rasula rasulka all sala allahu alayh wasalam baynamaa goor huwa isagaba jaalisun u fadhiya filmasjidi masjidka wannaasu saxaabadana xowlahu dhinacihiisa ay saa u fadhiyaan ama macahu isaga ay nabiga la joogaan calai sl slam id aqbala waxaa soo qaabilay oo soo muxuu aha muuqday alaaatu nafarin saddex nin saddex qof ayaa soo muuqdeen weeyaan fa aqbala waxaa see soo jeestay marka oo xalqadii nabiga u fadhiyay soo jeestay inaani laba ilaa rasul rsulka alla usoo jeestay wa uu iska tagay waaxidu midna uu iska dhaqaajiyey qaala wuxuu yidhi saxaabigii fawaqafa waa istaageen calaa rasul rasuulka ale dul istaageen fa ama axaduhuma midkood miya fara'aa wuxuu helay uu arkay furjatan meel bannaan fi lxalqati meesha la fadhiyey wareegii la fadhiyey meel ka bannaan ayuu helay wayaan majliskii fa jalasa fiiha wuu fadhiistay oo dadki ayuu soo dhexgalay wa ama alaakharu kii labaad miya fa jalasa khalfahum gadaashoodu ka faiista iska fadhiistay meeluu galu ka waayey kadibna gadaaluu ka fadhiistay wa ama kii saddexaad miya fa adbara wuu u daahiban isagoo muxuu ahaa tega intuu mxuu ahaa jeestay ayuu iska tagay waa iska dhaqaajiyey falamaa faraqa rasuulka al markuu ka baxay sal slm uu xadiidkii iyo warka uu ku jiray u dhameeyey qaala wuxuu yihi nabigeenna alaa ahbirukum idiin sheegaa can innafari kooxdii ahalaatat ee saddexda ahayd ama axaduhu midkood miya fa aawaa ila allah allaweyne ayuu usoo dunmay fa aawaahu llahu ilahay baa usoo dunmay subxaana wa tacala xalqadii kii soo galay ilahay buu usoo dunmay dartii ayuu usoo dunmay marka ilaahay baa soo dumay oo soo dhaweystay weyaan waa la janeeyey oo khayr iyo wanaag baa la siiyey waama alaakharu kii labaad miya fastaxyaa wuu xishooday fastaxya allahu minhu allah ka xishooday subxana watacala inuu iska dhaqaajiyan waa ka xishooday inuu saxaabada ciriiriyan waa ka xishooday gadaal iska fariistay marka inuu nabiga ka taga darsigiisa alai slat slam iyo wanaaggii u socdayna waa ka xishooday inuu saxaabada dhibaatayna waa ka xishooday kadibna gadaal iska fariistay ilah baa ka xishooday inuu cadaabo inuu xumeeyo ilah baa ka xishooday subxana watacala kan saddexaad miya wuu ka jeestay naxariista alle iyo cibaadada iyo khayrka iyo cilmiga ayuu mxuuaha ka jeestay ilahay baa marka wanaagiis kala jeestay saasuu nabigeena cadayna alai slat slam marka cilmiga qofka haddii wax daruuro ah iyo meeluu ka ordaa marka ayada ayna jirin hadduu qofka daruuro ay hayso meelaad ka ordaa cid lagu duubaysa ma lahan xadiidkaana sooma galay xadiidkaana sooma galay qof baa halkan socday meel buu ku socdaa ood ka gaarlay darsiiu soo maray inuu fariista laazim maaha inuu fariista laazim maha danbaa hawl baa u horan laakiin haddii ay noqoto in fadhi kudir loo socda <laughs> oo <laughs> habeenihii dambe ku sheekay waqti kulumis ta inuu soo gala halis ugu jira sooma hay naam ayib baabu tahabuti sugus hubsasho la hubsada ayuu u yahay wandur waxaad fiirsaa u yihi sheekh intaana kii hore kun sideed boqol iyo kow iyo toddobaatanaad xayu arsala ibnu cabaasin ibnahu liyastamica min abi saciid ibna cabaas canugiis u diray abu saciid alkhudri radi allahu tacala anu arda siduu cilmigu soo dhegeysto baabu tahabuti hubsasho la hubsado ayuu u baab yahay fi lcilmiga cilmiga alla la hubsado barashadiisa la hubsado xadiidka boqol iyo todoba iyo soddonaad can caaishata waxaa laga wariyay zawji nabi nabiga xaskiisa sal slam anaha iyada kaanat waxay laa tasmacu midaan maqlin shay-an shay midaan maqlin laa tacrifu aynaan aqoonin ilaa haddii ay maqasho raajacat fiihi way ku laaban jirtay xataa tacrifahu ilaa ay ka garato weeyaan wa ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waslem qaal nabigeena wuxuu yidhi man xusiba qofkii la xisaaba cudiba waa la cadaabaa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi nabi allow awalaysi miyaynan ahayn yaquulu llahu alla midtan uu leeyahay tacaala kor ahaye fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran fasawfu fa sawfa goor dambe ayaa yuxaasabu la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran ee fudud oo rabbi soo xisaab fudud muusan sheegin qaalat waxay tihi caaisha fa qaala nabigan wuxuu yidhi calayhi slat inamaa in kale maahna daalika arrinka isaga oo sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waxay tahay alcardu bandhig oo qofki in dambiyadiisa loo soo bandhigo la yihado wax fulaan ma samays wax fulaan ma samays hoos kanafka inta alla la geliyo asturkiisa kadibna loo soo bandhiga weyanta ayada fa sawfa xisaaban yasiiran qofka la leeyahay walaakiin warka lagu laabayay man nuuqisha qofka lagu adkeeyo lagu dhalaaliyo alxisaaba xisaabta lagu adkeeyo e yahlaku halaagsamay nabiga alai sl slam baabu maa yukrahu waxaa la karaahaysanayuu baab yahay min katrati suaali ee su-aal badnida qofka inuu aada u su-aal badiyo wax maxay yihiin kan kale maxaa loola jeedaa intaasay ahayd saa maxaa loo yiri wamaa ilaa dalika inuu su-aashiisa ay tiro badato umuuraha diinta ku saabsan oo qof uun su-aal u taagan ay noqoto weliba su-aasha nooceeda su-aasha tacanudka iyo madax adayga iyo bushinta ay ku dheehan tahay ayaa inta badan ay noqonaysaaye karaahinimada ayuu baabiye weyaan inay fiicin can sacd ibn abi waqaas waxaa laga wariyey ninka la sacd ibn waqaas magaciis waxaa la yidhahdaa sacad ibn abi waqaas ibnu malik ibnu wahayb ibn cabdimunaaf weyaan halkaasa nabigan ala sl slam ay iskaga soo dhacayaan reer abti ahaana nabiga reer abtigiisa ayuu ka tirsan yahay radia allahu tacala anhu arda saxaabigaas wuxuu dhashay saddex iyo labaatanka jirada nabigeena ala sl slam ka hore inta hijrada nabiga aan la hijroonin ka hore saddex iyo toban labaatan iyo saddex sano ka hor u dhashay amaba labaatan sano ka hore wuxuuna geeriyooday sanadka jirada markay ahayd ala sl slaam konton baqiic ayaa lagu duugay qubuurta baqiicu madiine ku taalla ayaa lagu duugay mazaayaadkiisa iyo fadaaishiis waa tiro tahay tobankii jannada lagu bishaaray ayuu ka mid yahay waa kow bal u tiriya tan labaad qof leeb tuura qof leeb fii sabiili illaah jidka alle qof leeb ku tuura oo muxuu ahaa wax ka dhiijiyo ninku horey ayuu ahaa radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu kaloo ka mid ahaa lixda nin oo sayd cumar radia allahu tacala anhu ardaa markuu geeriyoonayey uu geeriyooday oy xabad muxuu ay ku dhacday tooridii ay ku dhacday lixda nin uu yidhi ha ka tashteena amuuraha muslimiinta oo mid ayaga ka mid ah eh, madax ha noqdo uu yidhi cabdullahi bin cumarna uu ku todobeeyey uu yidhi asaga laakiin madax noqon kara lixdaas ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala anhu arda saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam qaala nabigeena wuxuu yidhi ina acdama almuslimiina muslimiinta kan ugu weynaanta badan jurman xagga dembiga dembiilenimada man ayaa ugu weynaan badan weyaan sa'ala weydiiyey can shayin shay oo lam yuxaram aanan la xaran yeelin weydiiyey oo kadibna fa xurima la xaaraam yeeli min ajli masalatihi su-aasha asaga u weydiye awgeed loo xaaraam yeeli kaasaa ummadda ugu dambi weyn weyaan shay iska banaanaa ayuu la soo istaagay bal ka warrama shaah bal ka warrama waqtiga nabiga ala sl sal adu shah inuu yihahdo shah maxaaraana qofku u yara nashaaduu siiyaa qaxwada maxaaraana nashaad yara bixisaa halkaasuu la soo istaagay kadibna ayadaa soo deg tusaalahaan ama soo degay oo nabiga ku dhawaaqay waa xaaraan ninka asaga ninka dembi badan oo ummadda mxuuha dembigu ka galay ay ka weyn lama arkayu nabiga alai slat slam xadiidka boqol iyo sagaaliy soddonaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda can inabi wuxuu ka wari sal l slem dacuunii warisakay daaya maa taraktukum intaan idinkala tagay inaan wax idiin sheega oon muxuu ahaa xaaraan iyo xalaal iyo wax idiin sheega intaan idinkala tagay oon muxuu waxba idiin sheegin idhaafa oo afka afka gacanta ay gelin waa macnaheed dacuuni iga taga maa taraktukum intaan idinka tagay iga taga weyan oo idhaafa oo gacmaha waxba afka inamaa in kale ma ahna ahlaka waxaa halaagay man kaana qofkii ahaaday qablakum hortiin ama dadkii ahaaday hortiin man kaana dadkii ahaaday qablakum hortiin suaaluhum suaal badnidooda riwaayo kala cadday suaal badnidooda weyaan wakhtilaafuhum khilaafka ay khilaafayeen calaa ambiyaihim nabiyaalkooda ay khilaafayeen fa idaa nahaytukum haddii aan idinka reeba can shayin shay fajtanibuhu ka fogaaday waa qaacido wax lagaa reeba ka fogow xaaraan looma dhawaada iyada kow wa idaa amartukum haddii aan idin biamrin amarna faatuu la imaada minhu xaggiisa ma kartaan marka mamuurka iyo manhiga sa u kala culeysan arka shayga maamuurka ah istaaca lagu wixii aad karta kale imow salaadan inaa istaagto waquumuu lilaahi qaanitiin saakitiin waa muxuu ahaa qaa'imiin wamaa ilaa dalika alla u oo salaad saa u duka jamaacadii imow waxyaaba baa lagu faray qirada akhri wixi aad awoodo waa wixi aad awoodo weyde ka waran istaaga weyde fadhiga ku tukanaysaa qirada maba yaqaana qofkii carabba ma lahan amaba waaba dhagoolba muxuu samayni wixii tabartiisu samaynaya dikri wuxuu la imaadaba amaba muxuu afka wuxuu yoyoobaba wuxuu sameeyaba wamaa ilaa dalika ama qalbi wuxuu ka akhriyaba marka qofka wuxuu wanaag ah wixii wanaag oo la fara waxaad kala imaada wuxuu awoodo laakiin wixii xumaana fajtanibu waa iyada looma dhowaanayo agteeda lama istaagayo weeyaan wa fii wa lafdu muslim imaam muslim lafdigiisa waxaa ku sugnay bikarati su'aalihim su-aashooda wa fii riwaayati limuslimi zaada wuxuu ku kordhiyey fii awali awalkiisa khatabnaa rasu rasuulka alla noo khudbay sal slem faqala wuxuu yidhi ayuha nnaas wadadow qad farad allahu alla wuxuu farday calaykum dushiina alxaj xaj buu ku farad yeelay faxujuu xajiya saasuu nabig yidhi alai slam fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ummadda nin su-aal badan lagama waaye a kulla caamin sanad la arka miyaa nabi allow sanad walba inaan xajin miyaa nagala rabaa yaa rasuulahyow fasakata nabigu aamusa xataa faqaalaha ilaa ninka ku ay nabigu kama jawaabin nabi allow sanad walb miya nabi kama jawaabin nabi allow sanad walb miya hawshaa bal arka ayib fa qaala rasul llahi wuxuu yidhi sal slam qulta haddii an ilahay nacamhaa la wajabat way waajibi lahed oo sanad walba laydinka rabi lahaa walama istatactum maadan karteen halkii mara dadka looga tabar imaaro la iyo qaar dhaqaalo haysto awood lah wax walba haysto alagu kar bal ka warram hadii la sanad walba waa imtixaan uma qaala nabigeena wuxu yidhi alai sl slam daruunii war iga taga maa taraktukum intaan inka tagay oonan wax idinku waajib ama wax inka xaran yeelin fara igala bax oo afka gacanta iga gelin weyaan saasuu nabigena alai sl slam baabu aliqtisaad in la dhexdhexaadsado fi lmawcidati dadka wacdinta la wacdina in si dhexdhexaad ah eh, in loo muxo dhexdhexaadsado ayuu baabi weyaan oo daqiiqad walba dadka aan la dul taagnaanin subaxdii duhurkii maqribkii cishihii waxaa weeyaan eh, eh, casirkii ummadda inaadan la taagnaad wacdi sax ma ahan nabigeena acday alai slat slam xadiidka boqol can abi wail waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana cabdulahi bn mascuud ninka cabdulahi bn mascuud wuxuu ahaa radia allahu tacala anhu arda yudakiru nnaas dadka mid xusuusiya oo dadka wacdiyo fii kulli khamiisin khamiis la arkayo dadka xusuusin jiray oo wacdin jiray weeyaan fa qaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow cabdullahi bn mascuud kunyadiisa weeyaane lawadidtu waxaan jeclaan lahaa annaka adi dakartana inaad nawaaniso kulla yowmin maalin la arko inaad nawaaniso oo aayadii axaadiistii iyo muxuu ahaa ayadihii iyo naartii jannadii aadna xasuusiso anaad jeclaan lahaa qaala wuxuu yidhi amaa in kale maahan inahu shani yamnacun waxaa iga reeba min dalika arinkaasaga asaga aniga akrahu waxaa naca an umilakum inaad idin noojiyo oo idin daaliyaan kan aan nacaya weyaan wa innii anigan atakhawalukum wa idiin maalma dhaafinaya atakhawulka waa maalin dhaafin in maalmo loo dhaafiyo qofka oo maalin maalmana loo gambiyey wacdigi maalmana muxuu ahaa dadka la wacdiyey weyaan oo dadka lagu wanaajiyo tahawulkana suubin iyo islaaxinna waa lagu sheegaa wa inii aniga atahawalakum waa idiin maalma dhaafiya bilmawcidati wacdiga kamaa sidii kaana haa nabi nabigeena cala sl tahawalna mid noo maalma dhaafiyo bihaa wacdiga weeyaan maxaan u yeelayaa makhaafat asa'aamati noogitaan aan ka baqayaa aan inkaga baqaya makhaafata saamati noogitaan uu nooga baqayaa calayna dushanaga ayuu nabiga saa u yeeli jiray anna sidii maan idin yeeli marka ummadda in saacad walba wacdi loola taagnaado waa mushkilad looma baahno weyaan waxaa rabaa qofki in saaca wa saaca xadiidka boqol iyo afar boqol iyo ko fartanaad can cikrimata waxaa laga wariyey ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cabaas xadi innaasa cikrimow cikrimo waa xirta xirowga ninka la yidhaahdo cabdullahi bn cabaas xadi innaas dadka ugu sheekay qaala wuxuu yidhi xadi innaas dadka u sheekay oo axaadiista u sheeg iyo diinta u sheeg kula jumcatin jumca la arka dadka u sheeg diinta weeyaan oo axaadiista u sheeg maratan hal jeer fain abayta haddii aad diido fa maratayn laba jeer fain akarta haddii aad badisa alaaa maraatin saddex jeer walaa tumilla ha cajisinin annaas dadka cajisinin ha ka cajisinin walaa tumilla haka ka noojinin annaasa dadka ka noojinin oo ha ka cajisinin hada alqur'aana qur-aankan oo kan weeyaan walaa ulfiyanaka yaanan kula kulmin tatina u tagto alqowma qolaa u tagto wahum ayagana fii xadiidin sheeko ay ku jiraan min xadiiihim dad iska sheekaysanoo iska hasaawa inaad u tagto isku ilaali wey inaan kula kulma kadibna fataqusa fataqus fataqusu aada u qisooto calayhim dushooda oo diin iyo wacdi iyo aayado iyo axaadiis aad ku shubta iska ilaali dad baa meel hasaawo ku haysta oo sheekayna soo dhex istaag kadibna aad ka dhexboodo ood muxuu ahaa aayado iyo axaadiisun ku daldasho iska ilaali arrintayda ku dhicin weyaan fataqac aad ka goysa calayhim dushooda adiium xadiiuhum sheekadooda iyo xadiidka ay wateen weyaan oo fatumiluhum fatumiluhum kadibna aada noojiso oy kaa cajisaan warinkii anaga aamusay waaan saacad walba anagoo unbaa meel fiican ay noo maraysa baad naga kala gooyaa kadibna halka ay kugu dhacdo weyaan walaakin warka lagu laabay ansit iska aamus dadkiisoo ma dhex imaan fariisi iska aamus fa idaa amarook haddii ay ku faraan faxadihum u sheekay wahum ayagana yashtahuuna sheekadii iyo axaadiistii aad u sheegaysa ayagoo raba u sheekay weeyaan fandur fiiri assajca hadalka isku jaangagooy fandur fiiri assajca hadalka isku jaango-on hadalka isku jaango-on eeg weeyaan oo ilaali oo min adducaai ducada ka mid ah fajtanibi ka fogow hadalka isku jaango-on oo ducada ah iska ilaali weeyaan fa innii aniga cahidtu waxaan ogaaday rasuula rasuulka alaan ogaaday sala allahu caleyh waali wasalam iyo asxaab asxaabadiisa laa yafcaluuna aanan falaynin ilaa daalika arinka isaga mooyn wax kale iyagoon falaynin ayaan ogaaday weyaan oo waxay ka fogaan jireen sajca weyaan sajciga iyo hadalka isku jaanta go-on ay ka iska ilaalin jireen oo ducadii in lala raadiya hadal isku jaan go-on oo isku wasni iyo isku eh, dhicitaan ay yihiin taas ayaa la diidayaa yacni wuxuu la joodaa laa yafcaluuna ma fala jirin ilaa daalika alijtinaab fogaashada ayadoo ay ka fogaadaan ducadaas isku jaanta go-on wax ma ay samayn jirin walaa fulan walaa fulan walaa fulan walaa fulan wixii soo arooray waa baab kale laakiin sajciga la diida muxuu yahay sajciga la diida waxaa weeyaan waa kan takalufka iyo qofka inuu isku mashaqeeyo isku dhibaatay kaas waa kan la diida laakiin kan caadiga ah saxaabada nabigaa samey wa qablahu nabigeenaba sameeyey alayhi salatu slam oo ay ka soo aroortay dhibaato ma laha lakin kan la diida waxa weyan qofka takalufka wamaa ana min almutakalifiin qofka inuu isku kalifo isku imtixaama kaas waa kan la diida weeyaan baabu kayfiyati dacwati dacwada iyo yeeritaanka kayfiyadeed ila allahi alweyne dadka looga yeeray ayuu u baab yahay xadiidka boqol iyo laba iyo afartanaad can ibni cabaasin ibn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bn cabaas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala alla slem limucaadi ibni jabal mucaad ibni jabal wuxuu ku yidhi waa noo imaan doona insha allahu tacala xiina goortii bacaa u diray ila alyaman yaman u diray inaka adiga mucaadow tati waasataati waxaa u tegi doontaa qowman faida jiitahum haddii u tagto fadcuhum u yar ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaha alla weyne an yashhaduu inay qiraan an laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla weyne mooyane wa anna muxameda nabi maxamed rasul rasulka alle inuu yahay fa inhum iyaga aaacuuhu haddaa yeelaan laka adi ay kaa yeelaan bidalika arrinka isaga fa aqbirhum u sheeg ana allaha alla weyne qad farada inuu ku farad yeer calayhim dushooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin la arka wa leylatan la arka fainhum ayaga aaacu hadaa yeelan la kacday bidalika arrinka isaga fa ahbirhum u sheeg ana allaha alla weyne qad farad inuu farad yeelay calayhim dushooda sadaqatan sadaqa oo tuukhad laga qaada min ahniyaaihim kuwooda haniga laga qaada weyaan oo fa turaddu lagu celiye calaa fuqaraaihim kuwooda fuqarada weyaan fainhum ayaga aaacu hadaa yeelan laka adiga bidalika arrinka isaga fa iyaaka adiga waxaan idin kala degayaa fa iyaaka adiga iyo waxaan idin kala degayaa iyo wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kan aadka u qiimaha badan oo aadka loo karaameeyo weyaan wataqi iska dhowr dacwat almadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkii iska ilaali fa inahu maxaa yeele leysa ma ahanin baynahu qofkaas madluumka dhexdiisa iyo wa bayna laha laweyne xijaabun xijaab ma ahanin weyaan baabu tacliimi nisaai haweenka in wax la baro ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo xadiidka boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi saciid waxaa lagu her khudri weeyaan sacd bn malik ibn sinaan wayaan jaaءat waxaa timid imra'atun haweeney ah u timid ilaa rasulilah ba u timid sal slm faqaalat waxay tihi ya rasul rasuulka tageen bixadiidik xadiidkaaday tageen fajcal noo yeel lana anaga min nafsiga naftaada yowman maalin noo yeel naatiika fii aan kuun imaadno raggii ayaa naga kaaboobay oo haddaba marki duruusta la ahrina iyo muxaadaraadka inta badan raggi ayaa moogta meeshii dhooban dumarkii meelo unbay kula laaban yihin sooma saasubaa ayagan haysatay o yowman naatika fii aan kuun imaadno tucallimunaa aadna barta mima cilmi iyo diin iyo khayr calamaka allah laweyn uu ku baray faqala wuxuu yihi nabigeena cala sl slam ijtamicna kulma fii yowmi kada wa kada maalin hebel iyo hebel kulma weyaan fii makaani kada wa kada meel hebelna ku kulma oo iskugu yimaada fajtamaanu ay kulmeen faataahuna nabigu uyimid faataahuna waa u yimid rasul rasulka all u yimid sal l slm facalamahuna wuxuu baray marka mima calamahu llah alla wuxuu baray wax ka mid ah ayuu baray weeyaan uma qaala wuxuu yidhi nabigeena maa minkuna adinka mid ma ahaanin imra'atun haweeney oo tuqadimu hormarisa bayna yadaya horteeda min waladihi carruurta ayada ay dhashay alaaan saddex ilaa haddii ay dhacdameya kaana lahaa waxaa usugnaaday kaana u ahaadaa ilmahaas ay hormaraysa iyo waladkaas wuxuu ahaadaa xijaaban xijaab iyo astur min naari naarta ugu noqdaa weyaan fa imraatun haweeney waxay tiri oo minhuna iyaga ka mid ah yaa rasul rasuulka low inayni laba ayadana ka warran qaala wuxuu yidhi facaadataha waxay celisay maratayn laba jeer inayn nabi allow labana ka warran haweeneydii laba hormarsata ka warran uma qaala wuxuu yidhi nabigeenna wanayni wanayni wanayn laba iyo laba iyo laba dhib lahan intaba waa saas weyaan laba tii hormarsatan waa la laba tii hormarsatan waa la tii laba hormastanoo lamid weyaan baabu qabd cilmi cilmiga qibdooshada la qiblanayo u baab yahay xadiidka boqol iyo afartan iyo afaraad oo u dambey cashirkan insha allahu tacala can cabdillahi bn camr bn caas radi allahu taala ma qal wuxu abdillahi bn camr bn caas samictu waan ka maqlay rasulula rasulka allan ka maqlay sal slm qoli isagoo leh ina allaha alla weyne laa yaqbidu lama wareega alcilma cilmiga intizaacan siibitaan oo yantazicu ka siibo min alcibaad adoomaha ka siiba ilahay cilmiga intuu dadka ka siiba addoomaha kama siiboyn kalama wareega siibitaan kalama wareega weyaan walaakin warka lagu laabaya yaqbidu wuxuu qibdooda alcilmi cilmiga biqabdi culamaai culimada inuu mxuu aha la wareega oo nafti ka qaado culimada inuu laayo u dilo ayuu rabbi ku qibloodaa weyaan xataa idaa lam yubqi markuusan soo reebin caaliman caalim diinta alla yaqaan ittakhada waxay samaystaan annaas dadku waxay samaystaan ru'uusan kuwa madax ay samaystaan juhaalan weliba jaahiliin ayay samaystaan fa su-iluu kadibna waxbaa la weydiiya fa aftow way fatwoodaan bikayri cilmin cilmi laan fadalluu way qisadii mar aan sheegna waad garanaysaan oo ninkii ree yamaneed ahaa oo kadibna man acطaa sheekhu hanaman falahu اljanna waman acطaa sheekhu jamalan falahu اljanna kadibna maalin dambe nin ilahay uusoo adeejiy subxana wa tacaala oo timaha laga rifi jir ma xasuustaan marka waxaa weyaan dallw fa adallowa waa jaahil qof isaga dhaama lama arka isaga ugu ron inuu faatixada akhrin kara laga yaaba marka cilmiga saasaa loo qiblan ayuu nabigeena cadayn alayhi slat slam hada wallah aclam sal lla w ala abdi rasul